awqaatan <laughs> waxaa la leeyahaa bukaarin waaye tajidkii shukrihii intaa kul ama tilaawo sababteeda mutaqadim waaye maho ama muqaarin waaye laakiin muqaarinkaa laisku haayaa imaam malik waxaa leeyahaa taxiyat lmasjid muqaarin ma aha yani mutaqadim waaye waa diidan yahay waxaa leeyahay taas daraaddeeda ricaayatan liqowli liqowli man yani xaramahu ibn maalik aftiisii taxiibta lmasjidka salaat alcasr bacdigiisii unka waa dukanaa maasna wagtay marabka dhowyaa soo dukeyna shaaficiyay ku banaan tahay laakiin maaliki aftiis kuma banaan taxijbadiis waxa isku daroohaya muqaala inay aheeno sababteed ay tahay mutaakhir ayuu ahaata saas camal iska dhigoohaya maxamiidkaas oo gashay kabacdi adiga adukrihisa islee usa taa daraadeed qoolkii osleeyahay usiga muqaalinka salaad taxiye ma la duki karo taa daraadeed in la dhaafa fiican sunna waxa waaye rcaaya daraadeed ricaaya qaacida dhan waa ricaayat liqowli man akram man xaramahu ricaayatan qowli man awjabahu maxaa yeele saa daraaddeed imaam nawowi imaam shaafici haddii ricaaya suubi jiray haddiis bakdaad tagay xanafi ay u badnaayeen abi xaniifana meha ku duugan asraafadiida qunuud subax ma suubi jireen imaam shaafici subax ma qunuudeedin bakias tagay baqdaad as tagay yani ilaal isdhowrid as dhowray oo edab daraadeedii abi xaniifa oo diidi salaada qunuud malaha leehayo ahaan ma qunuudi jirin baqdaad le waaye agtiisa sunay ka ahayd ninkaasaa la dhowri haddana taa waaye taxiyatalmasjidka bacda salaat alcasr iyo bacda subx hadda camal iyo oo weliba lagaan waxaason kor soo naqanin unanka adkaay yani waa ka banaan tahay yani waa la tuki karaa laakin waxaa la ilaalihaa hoolkii maaliki oo leeyahay ma banaana saas daraateed inaa ila haddii dukanina waa lama banaan tahay laakin qoolkii la ilaalina sunna waa iyada qolkooda la ilaaliyo ricaayatan liqowli man xaramahu ala man awjabahu intaa u hay awqaadaas muqaarana yani ama sababta mutaakhir haday tahay sababta hadii oo mutaakhir ay tahay mala ogolaahaayo mala ogolaahayo rakcatulixraamkii camal waaye ixraamka sababkiisi mutaakhir waaye usalli rakcatayn sunat lixraami maxaas ahay raamkana waxa waaye sababtiisiya mutaahira ma banaana salaat listikaarahi ma banaana salaat lxaajadi ma banaana intaas kul in la dugto awqaada aan soo sheegni shantaa wakti aan soo sheegni bilficli iyo bilwakti ku xaaram naqaaye sidooda la waayo taxriin yani istikaara mala dukahaayo oo magaciisi mala dukahaayo yani salaat lxaaja mala dukahaayo magaciisi ixraamkii mala dukahaayo salaadiisii maxaa yeelay i yani fitna ubanbaxaysa haddii adiga xij u cumrahaysid aw xarmahaysid haddii xij u xarmahaysid ama cumr u xarmahaysid waxaa lagu suneeyaa lama rakac inaad dukatid suna ahay lamada rakac sunat lxraam ay ahayd lamadaan hmm. waa la ilaalihaa oo qaadaan waa laga ilaaliha lamada rakac oo xijka loo exraamkiisa loo dukahaayo ama cumarda exraamkeed loo dukahaayo waktiyaalkan waa laga dhowraa maxaa yeelay xaaraama ku dhacaysaa haddii kale waa laga ilaalihaa maxaa yeelay sababta oo rakcateenka loo dukaayo ixraam waaye usme ixraamna sababtiisa mutaqadim ma aha walaa muqaarinna ma aha lamada banaa muqaarinka iyo mutaqadimka waay mutaakirka ma banaana walaakin usugi mutaahir waay ilaa fi xarami maka maka xaramkeedii haddii la jooga maahane maka haddii tahay aad ka xaramayeysid waad dukahaysaa oo yawm ljumca haddii tahay maahane wax haddii maka xaramkeeda aad joogtid awqaadaan salaad ku xaaraame ma jiro maxaa yeelay awqaadaan xaraamaha sharoodii nahyi weyn a ku himid nahyi weyn a ku himid xarim maka haddii la yidhi sheeka waxaas ixtiraazay xarimo maka ta xadiisaa soo sheegay waxaa lagu ixtiraazaa akubaxaa xaramo madiina xaramu madiina waa banaan tahay madiina haddaad joogto yani maya madiina yani haddii la joogo oo jimcay tahay oo yani oo jimca ma ee eh. haddii madiina la joogo yan taas sidii waay sidii belidaha kala camal waaye awqaadan salaadaha waa ku xaaraan sidii le waaye waxaa ku bahaa madiino madiina mar haddii la joogo yani luma sidii le waaye belidaanta kala camal waaye oo xaaraam bay u ahaayeen le xaaraam ay u ahaayaan sidii le waaye madina xarami maka waxaa ku baxay baytulmuqadas masjidulaqsaa saddexdii masjid oo cibaadada loo tagaayey waxaa ku baxeen makaa ku baxay xaram almadiina maka waxaa ku baxay xaram almadiina iyo baytulmuqadas iyaga heerkooday lamid yihiin ramadaaniya heerkooday lamid yihiin cinda alistiwaa xaaraan waaye cinda yani marka haddii madiina la joogo bacda salaat alcasr xaaraan waaye sidii waaye bacda salaat subxi xaaraan waaye marka xataa tatasha maheno e maxaa sheekaas imaam nawawi radi allahu tacaala canhu ardaahu intaa tugrahu waktigaa nacaa maxaa bad saddex shantii salaadood aabay haddaba bacda salaati subxi hataa tartafica shamsu ka rumxin wa bacda alcasri xataa taqruba casrigaa dukatay qoraxda intii ka dhacdo oo gabalkeed ay ka gasho salaat casr bacdi horta bacda salaat alcasri haddii dukatid yani haddii dukatid maahane bilficli ay ku xaaraam naqaysa haddii adoo aad dukanin salaad waa ku banaaneed laakiin casrkii waktigiisa hadii la dugtay zamankii oo bacd alcasri la joogo kuma banaana ilaa oraxay ka dhacdo iyo cinda alistiwaa'i iyo subax hadii la dugta kaba haddi camal aan joognaa oraxdii qadarofshi ma gaarin ciidana salaad dugtu xaaraan waaye saddex waxay xaaraam ku noqdeen bilwakti بعد السوء يعني حتى تغرب ما هو حتى ترتفع الشمس قدر رمح منه يو بعد العصر حتى تغرب وعند الاستواء حتى تزول عند الاستواء ما في سمد بش عرف الحديث بش او عرف الحديث اعتماده الى الى منه سدح ده الوقت هو الامر بالفعل هو الله سبحانه وتعالى إلى سبب كفاية وخسوف وتحية وشدة شكر وإلا في حرم مكة على الصحيح lama laba makaan lama la istisnoodi hal zaman waa la istisnoodi oo jumcada maalinkeedii iyo hal makaana waa lasoo reebay oo maka xaramkeedii ah inta maho subxaan allah ima nawawi waxaas yihi inama tajibu الصalaaةu عalى kuli muslimi baligin caaqili طaahiri walaa qضاء عalى اlkafiri ila اlmurtad wala اstabiy wayu'maru biha lisabcin وyadrb عalayha lcashri walaa di xeedin o junuunin o igmaan bkhilaafi الsukri walow zaalat hadihi اlasbaab wabaqiya min alwaqti takbiraة wajabat الصalaaة wafي qowli yushtarad ragcaة wاladharu wujub الظhri biidraaki takbiraة akir اcصr والمغرب آخر العشاء ولو بلغ فيه فيها أتمها وأجازته على الصحيح وبعدها فلا إعادة على الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجب تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا معناها وحسر إمام نواب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنت والله هدي سهلة إن شاء الله ولكن باهنة مغعيش إن ubahan yahay sahla mudaa waana sahlanaha insha allah abkaahi tafa'al bilkhayran leyna inama tajib الصalaa salaadaa waajibta alaa kuli muslimin muslim kastoo korkiisa ay ku waajibaysaa muslim kastoo korkiisa ay ku waajibaysaa muslimkaasay dakar ahaaya unsa ahaaya hunsa ahaaya farqi ma leh waa ku waajibaysaa maxaa ku baxay kaafirkii asliga ah oo asalka ahay maku waajibayso وujuب mطaalaba biha fi الdunya mau waajibayso mslimkaasoo baaligin oo qaangaar ah mslimkaasoo caaqilin oo caaqil ah mslim baalig caaqil haddana daahirin mslimkaasoo daahirin daahir ah تجب waa واaجبtaa الصلاة صلاة عlى kuli mسلم ay kuواaجibaysaa وlaa qضا عlى الكافr كافir korkiisa qض maaha إlا المrtd irdaw maahne ala nagaforiyo وala الsabي sabi korkiina kuma waaجibaysa ويmr وalamra waa la faraa bha salaadii لsبعin baعda سبعin todoبadii baعdigeedii todoba sano baعdigeedii markay kabada ugodo taam ay uno hata bacdigeedi cunuga yaraa wayudarabu waalawtumaa alayha alayha liajliha salaadi ajligeeda lawtumaa liashirin bacda tamaami cashirin markay taman taam naqata bacdigeedi aan soo ogaana hadda awqaat salaad aan kasoo baxni kii tahay waa soo marni cilmigeedii salawaadii salaadayaalkii kiraha ahaayeen oo mudlaqad ahaayeen oo oogaaga bacdigoodi aan la dukreedin oo xaaraamka ay ahaayeen inaa la dugto xaaraam ahaayeen waa soo marni hadda waxaan bilaabeynaa <coughs> shuruud lwujuub aan bilaabeynaa shuruud lwujuub ay leedahay n ala soo sheegn wasan kusoo mar gabadhigan wa soo hadda waxaan bilaabeynaa shuruudii wujuubka shuruudiisi nikay ku waajibay salaada waxay ku waajibay salaada calىa kuli mslimi baalgin ay kuwaajibaysa mslim kastoo mslim walba ay kuwaajib mslim kasta ay kuwaajibay korkiisa ay kuwaajibay mslimkaas oo baalgin baalig ah qangeer ah. mslimkaas zakar ahaayaa unsa ahaayaa yani unsa ahaayaa farqi malaha mslim kasta ay kuwaajibaysaa sheeka waxaas u ixtiraajawaa imaam nawowi radi allahu taala canhu وardaahu kaafirkii asliga ahay asu wax tiraazuhaya waxaa ku baxay mslim ahay kuwaajib hadii layihi kaafirku mawaajibto nin kaafir oo asaq ahan kaafir o ah makuwaajibto maxaa yeelay kam ansaxayso asaastii waxaa ka ahay imaan mahaayo asaastii wujuubka waxaa ka ahay islaamba maahin maxaa yeelay kama ansaxayso mubahalaba waaa laga ay wajuubkeeda maaha laakin waxaa laga dalbaa kaafir waxa mudaalabadiis unakan waajibto aan ka dalbayno waxa waaye anagalo inaas waa muslim oo islaam shahaadateynka qoro alihaa laakin adduunka mudaalaba makulahaani laakin aakharo waa laga dalbaa aakharo ويcاaqب عalيه waan loo cقاaبaa عalى kuli مسلمin haddana maعaasi شheeka baalgin mslimka oo baalgin oo qاangaar ah min baaluqi oo baaluqi mslim oo baaliq ah amed baaliq ale qاangaarna waa nidhah sheeka imaam nawwi raximah الlahu taعaalى allah u waxaa s اxtiraazaa aska sabigii baaliq waxaa laga ixtiraaza a ku baxay macnaha baaliq waxaa ku baxay cunugii jaraahi alى kuli mslimin alى kuli mslimin baaligin haddana maxaa sir imaam nawawi muslimkaasoo caaqilin caaqil ah waxaa iska ixtiraazi macnaha yani ku ixtiraazuhaya imaam nawawi raximah اllahu tacaala raxmat ullahi tacaala alayhi alla yeele على المجنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه مجنون cاaqل a عlى kuli mسلiمi cاaqلi mسلiمka oo cاaqilin ah oo miirkiisi qabo wciisi yani kamil xawaastiisi kuli saliim u ah santiisi xawaas qabo waxaan ka maqneen santiisi xawaas waba ka maqneen cاaqilin macnaha waxa waaye maxaa nagaya markaasay maaa isku ictiraaz sheeka majnuunkii kii waalnahay junooligii walaa tajibu cala lmajnuuni majnuun kortiisii waxba kuwaajibayso haddana sheeka waxaasi radia allahu tacaala canhu ardaahu calaa kuli muslimin baaligin caaqilin daahirin oo daahir ah shaksi oo daahir ah daahirin waxaa sheeka imaam nawawi radia allahu tacaala canhu ardaahu waxaa isku ictiraazay hadana شksi oo daahir ah ay kuwaajibeysaa daahir aan ahayn naagtay dhiiga kabta naagtay nufushooda ahayd oo dhiiglamada qabti naagta wax korkeeda kuma waajibo salaad kuma waajibo tafsiilana imaa doonaa yaab fiican insha allah dahdihirkaas kuma waajibto maxaa laga hataa dhawaata walaa qadaa haddii kii muslimka kaafirka ahay hadii soo islaamo kii ahaay walaa adaa qada ma ahaanin cala lkaafiri kaafirka korkiisii qada ma ahaanin ninka kaafirka ah salaadii waktigii intays kufriga ahay oo kasoo tagtay asoo tukanin inti kufrigaas ahay seeleeda kaasey korkiisii qada ma aha kaafir asli waaye maxaa yeelay wax laga rabo ma aha ilaahay qur'aankiisa u daliil ah walaa qadaa caleyh macnaha ninka kaafirkaa haddii soo muslimo oo soo islaamo laa qadaa caleyhi korkiisi qada ma aanin ilaayahay inintaho yafir lahum maa qad haddii iyaga ay soo intaa gaalnimada ay kasoo baxaan waxay ka hormari dhan waa loo dhaafaa nabiga waa fisiri ayadan waa cadeey waxaa tiri alislaamu إلهي حديث السلام لقوله تعالى قل الذين كفروا ما ينعيدا وحد تلاها إن ينتهوا يغفر لهم ما maxaa nabigeenu yiri alislaamu islaamka waxaas yiri naftiisa muslimiin bixii kalkalab iyo huruufka foofkiisa ma-owda iyo min kalamiyaa hadda ilahay ilinkiisa waxaa doonaa bixitaalkelbi waxaa sahaaya nin jamaal badan oo qurax badana sahaaya xaraf ninka u qurax badana sahaaya haddii banaan soo baxo naagaha dhan waa ku jalboohaye ragga ma dayi kara naagtii oo yani uur an qabin dhiigmaahay falamaa ra-aynahu akbarna sisuudiisu camal taasi iyo uur qabtana ilmahaas oo radiyay qalbi waa isu galay bixiitalkelbi nabigana daaim waaa isjeclaa jiri maxaa yeelay jibriil imika nabiga u imaahaayo waxaas uu imaa jiri suuradii dixiyat lkalbi as uu imaa jiri as jiray tafsiiraha dhigaaya marki arkaan imaan arkaan islaam goyn saas dixiyatulkalbi saas oo kale maxaa yeelay nin haddii nin loo diraayo nin yani isku farxaayo iska sii yeelin ciidna loo diraa ilahay waaas soo diraya jibriil calaa suurati yani dixiyat lkalbi hadii توجد ea soo iسلام maantaba waa soo iسلام وaan جabrيl uhimid maanta وaa kuimaha lyidhi dctlklig waa soo mslimaa waa kaas markas uhimid waa iسلام farxay ninka ukeeni waaye آخر yani kafيr bidxay ninka oo غaniimadiisa isku dhacdi waaye usaa madax soo doortay hataa yahuud yani madaxweynahooda ree boqorkooda yani kafiya adoogaydi sabad naag kafiya nabiga naagika fikirtaa helbi yani dagaalkaasi animadiis soo dhacday waa soo qafaali isku quuri nabigaas nabigaas hoogeeyey nabigaas gursay badi badi marki islaamika badi waa oy badi waa oy oy haqoheysa aqobeed aan soo ansooyi karo maxaa isku wax weeye yin aan soo xaalas kufrigey zamani kufrigey waxdina todobaatan gabar aan dali aan gacanteeya ku gawracay aan duugi arkay todobaatan maa gawrac mae todobaatan gabar eedan ma jirto si iladkay ka garaay yani todobaatan gabar an dhali aan nolol ku duugi ko nool aan gacanteeya aan ku duugi ku aan ku duugi islaamka islaamnimada yajibu maa qablahu macnaha waxay ka horeeya burburinsaa waa dumiyey waay ka horeey dhan oo dambi ahay idaa burburiyeysa alislaamu yajibu maa qablahu yahdimu maa qablahuna waa jiraa riwaaya islaam waxay ka horeeya oo dambi ahay waa buriyey walaa qadaa cala lkaafiri waxay kalkelibaysaa mtadawaatan gabar yani waxaan u dilaaya sidi aan udu naba udu waaye adduunka dexi sudagiisa aan nool aan iraamin gabad maaamatnatimaaned sakitlkalbi gabadhiisan hawaa alu yirah sakitlkalbi gabadhiisi ninkaana fa alu yirah adunka asjuwa bara taas ahaan aan yani udin unalduwaas ila murtada maahane murtada maahane walaa kadaa cala lkaafiri ma ahaanin kaafirkii asliga ahaa qada ma ee waxaa la yiri hadii loo haweenin maxaa waaye hadii lwujuh isoo kaafira qaba hiya ku wujuh waa liraa kaafir ahay hadii liraa waa ku wujuha waajib ay kugu tahay inad qabaysid waa fiya tanfir aa ka xasilaa ma waa jira lan jira soo muslimi alhisbaal laga soo bilaawo ilaa maxaaka meeha kun meeha madyin wahay oo qabaheed waa figa isaan madadka figa taaliifa la rabaa in la helo taa daraaday figa iska figa ahaan islaamnimada yani qaba korkiis ma laga yeelin laakin w subsadi oo amaal yani maslaxa caamad ceela shaagi oo dadka dhamaan waxaas dhistay magaciisa madrasooyina suudi isbitaalaas dhisay dadda qaar badanaad yani qaraabadiisa taxriiha raxinka taxriiha waas kulli camalkaas acmaashaas kulligoodii adduunka alla sawaab siihaa kuwaas waa laga sawaab siihaa kulli sawaabtood waa la siihaa waa loo dhigaa adduunka adiis islaam kabacdi wixii soo suubiyey dhan camalkiisa maxanaa lagu daraa haddii soo muslimo <clears throat> acmaashii khayrka aheed isbitaalkiisoo dhisi madaradiisoo suubiyi fulka hidadii suubiyi ceelaisaashaadeen waxay dadka wax utaraay dhan isoo suubiyeen oo caam ah sadaqa jaariyi suubiyi dhan kulli waxaa looga daraa marka ismuslimo yani waxaa looga daraa niya uma baahnen maxaa kuwaas kulli niya uma baahn sadaqadii xudqigii silatu raximkii niya marabin maaa niya kujoogeys islaan maro waxaas kule waa lagu daraa hadis muslimo waa alrasiha alrasiha sawaabkiisa waa lagu daraa w danba saba usuu behaayo saas kule isi horeeyey soo hormarsada kuwaasa lagu daraa waa laga sawaabkihaa debel debel waaya markaasi dadka leeyahay marn waa karoon yahay ninka masunka ahay maxaa labadan ziyaada sawa markaas wa laakin xagga kafaa'ada muslimka asliya aan ah horeeya ila murtada kiridawi maahane murtad maaha murtadki alla goriyo iridaawi ila murtadi layiraa ila murtada layiraa haddii murtada layiraa yani baa ma oo yani istisnaa istisnaa al korka loo hayaa haddii murtadi layiraane bedel ahaan hadaa calaa kaafirin ila murtadina ma ahaanin bedel ahaa murtadi calaa kaafirin cala lkaafiri ma ahaanin ila murtadi maahine murtad korkiisna ma ahaanin wala sabiya waa ka murtad waa kaafir muslima u ahay muminka muslimka ahay waayo oo magaciisa shaydaan asduursadi oo gaalnima gali islaamnimadii ka naqdi oo gaalowey kaasay yani kaasay maahan aba korkiisa waayahay kaasay maahine macnaha kaasay waay salaad waktigii intii haddii soo muslimo haddii soo naqdo islaamnima soo naqdo intii riddaga ku jiray waktigii ridda ali wakti oo halii zaman oo sriddaawsanaay oo murtada tahay dhan waxay salaad kasoo tagti waxay soon kasoo tagay waa laga rabaa haynta saddex ilal murtadi maahane eh. kaas murtadka ahaayo muslimaas ahay waa gaaloowi intis gaalow alanaga koriyo intis gaalnimada ahaay dhan wixii soo oo oh, salaad a kasoo tagtay wixii soon kasoo tagi waa laga rabaa islaamna kusoo naqda waay islaamna ma kusoo naqday kaafir oo oh, aslama ma ahayn idaa walaa qadaa cala kaafiri islaama waay ma ahayn qada ma ahayn murtadkiina waxa waaye haddii ridada osridaaway oo haddana islaamnimo usoo noqdo wixii zamanurida dhan asuubiyi kan zamanulkufri wii suubiyi oo yani qada oo salaad ka tagtiy ma laga rabo amaa murtadkii kaafirkii murtadka ahaay intii isridaga ku jiri dhan zamankii isridaawsanaay dhan wixii salaad kasatagti soon kasoo taga waa laga rabaa kasiisi waaye korkiisi waay saas korkiisi waay bacda islaamkiis taqliidan usaa lu ka jahaa maxaa yeele dib usii keentadi waaye usaa isxumeeyey usaa muslimaad ka baxay waxaa la yidhi ninkii tacdi waqti iskaga jibiy iskadiy tacdiis waqti iskaga jibisa iska jibiy bas khalaasa taasay oo waqti iska jibiyey yani maxaa ahay salaad joog mudu ka hero joogkabutukakarin waata waxay sutukahaa yani yani waxay sutukahaa fadhi ay fadhigi usbaa fardiga mu banaanen fadhi kutubta qiyaamka rukmigaas ahay ee seeleela sabaa korkiisi ma ahaa maxaa yeele macsayadiisi waxay ku okeed lugtiisa jiniskeeda ku okeed yani bedelkii xaalat alcajzi asla imaan lahay asla himi taa daraate maya wala sabi sabiya maho walaa cala sabiyi maho walaa qadaa qadaa korkii ma ahaan calaa sabiyi sabiyi korkiisii qada ma ahaanin walaa cala sabiyi cunugii yaraay korkiisii qada ma ahaanin idaa balaga hadduu soo baaluqo hadduu qaan gaaro manaa cunugii yaraay korkiisii korkiisii yani qada ma ahaanin bala leehaayo haddii cumiga asfaan gaaro salaadaalkii ood soo dukanin intaad yareed zamankaad yareed zamankaad yareed salaadaalkii asoo dukanin asoo dukanin sooqadee mal dhahaayo walaa qadaa cala sabiyi wala sabiyi walaa qadaa cala sabiyi qadaa ma ahaanin cala sabiyi cunuga yaraay korkiisii cunuga yaraay ma la leeyahay misaalka waxa waaye macnaha cunug yaraa hadisbaaluqo malalehayo yani soo qaday salaadaadii ood soo dukanin zamankaas ilmaha ahayd intaad baaluqin ka hor waxaad soo dukanin soo qaday soonkaas soomi soo qaday malalehayo wayumaru waa la faraa <clears throat> wayumaru waa la faraa bihaa bisalaati bisabcin yani todo bisabcin bisabcin taabiciinta berkoodii litamaami sabciin laakin waaa fiican loo dadkaona berkoodi waay ku cabireen culamada berkoodini bisabciin bacda sabciin macnaha bacda tamaami sabciin waa iswadaan todoba sano markay u dhamaato oo taam ay unoqoto bacdigeedii bilkitaab malkawahe bacdigeedii ala faraa ay todoba intas gaari maxaa ku ogaayaysa adaa og aba dhashay oo dhig waxaa laleeyahay ilmaha markay dhashaan dhigo kuy dhasheen saacaday dhasheen dhigtaa la rabaa maxaa yeele waxaa ku wujuba meesha almre wujub wajbu cayn adooga u yaalaa weligii waajibaa u yaalaa maxaa la rabaa sanadii cunugiis lalehay asbig kumanay hamashulhamaj alku socaa oo maldhigaayo aniga waxaa arka hoodan ilaa lama boqol sano qariib oo loo dhigan qadiim ee waarka fulaan dashay fulaan intii wasarigaan daba ku yaayeen marno waxooga kumay ku dhigi jireen ku dhigi jireen waa dhigi jireen wasarigaan hadda weynka qadiimka laba boqol soo camal dhigay miyan wuxuu dhigan yahay min abyaalkan ay badood ay sheegi karna hadda umika laakin ihmaalan soo bin hataa malishibiya loo dhigay baraabras ayaa la jeedi minaka haddan ku dhigo carabta badana daftar ay shaqeen dunika basho oo dhigi baabu ismaan waa udhigan yahay barno namaxdhigi waa dhigi waxaad soo faasikhaysaa waa arkin dugo wardi dabka wardi ay horbinayaan oo udhignay ilmaa laga soo dhan ba intay geeyeen maakaan ayaa qabaa saas waa udhignay sawid alin arka aa oo adhigaay qalin hal aldhigaay wax kasta diya iyo aldhigaay elsubaa kul aldhigaay dad bandhaafeen dhigoo loo barta waa fiican maxaa yeele maa kutiba qara la yiraha waxay dhigi waa sugnaha wamaa xufidana fara waxay xifdina waa addoonku haya malo xadid markuu dhignaayo maxaa yeele firi umar waa la faraa lisamcin <laughs> bacda samc anikaas todoba bacdigeedii asalaam marki salow ugodo kabacdigeedii asalaatu